الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد قال الامام مالك رحمه الله ما جاء في السلب في النفل قال الشراح هذا الكلام فيه شيء من الاختصار ووجهه ما جاء في كون السلب في النفل يعني أن الإمام إذا أراد أن ينفل لبعض من كان له غناء في الحرب فإنه ينفله أو يعطي هذا الصلب من النفل يعني يعطي الصلب من النفل لا من أسر الغنيمة قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح can ibni kasiir ibni aflah yaquul abuu cumar haakadaa qaala yaxya can maalik riwaayatu yaxya can maalik can camr bni kasiir bni aflah laakin asawaabu fiihi can maalik cumar ibnu kasiir ibnu aflah qala الbخaariyu cmar ibn kaثiir ibn aflax madaniyu rawى camr bn cajlan wغayru ابن عجلان وغيره وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن عمر بن كثير بن أفلح فقال هو مولى أبي أيوب روى عنه ابن عون إذا هذا في رواية يحيى عمرو بن كثير لكن الصحيح باسمه أنه عمر بن كثير طيب عن أبي محمد مولى أبي قتادة وأبو محمد مولى أبي قتادة من wasmuhu naafic yucrafu bilaqra rawaa canhu bnu shihaab waxasbuka wa rawaa canhu saalix bnu kaysaan wa jamaacatu min aljillati yani min alcudamaa وhda أbو محمد mولى أbي qتاadة yrwي عن سيدh أbي qتاadة بن ربعي واسmه الxاrث بن ربعي yقول أbو cمر وkاna يuqاaل lh farisu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama walam yuqal dalika ligayrihi yacni lam yuxasil calaa hada allaqab wacalaa hadihi almakaana wacala hadihi almanzila ilaa hada aلصaxaabi alxaariث bnu ribci kama qiila likhaalid bn اlwaliid sayf اllah wa kana abu qataada min fursaani aw min shujcaani fursaani الصaxaaba radia allahu canhu الله عنهم يقول أنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين هذا أبو قتادة اشترك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين يقول فلما التقينا يعني فلما التقى المسلمون مع هؤلاء المشركين من قبيلة هوازن كانت للمسلمين جولة ومعنى الجولة يعني النفور والانكشاف عن مواقع الحرب فالصحابة رضوان الله عليهم انكشفوا في أول المعركة واكتسب المشركون في أول المعركة يقول فلما التقينا كان للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين يعني أحد هؤلاء الشجعان من المشركين على على رجل من المسلم من المسلمين يريد أن يذبحه أو يقتله قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه يعني استدار هذا الكافر وأتاه من خلفه يقول فضربته بالسيف على حبل عاتقه يعني ضربه بالسيف على هذه المنطقة من العاتق وهي بين المنكب والعنق فلما ضربه بالسيف وآلمه بهذا السيف يقول أقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت كأن هذا الرجل كان قويا جدا فلما ضم الحارث رضي الله عنه كأنه qaruba min almowt bihadihi addama min alkaafir yaquul fadamanii damatan wajadtu minha riixa almowt yaquul alyafruni huna wاlmowt laysa lahu riixun fi اlxaqiiqa almowt laysat lahu raa'ixa yaduuquha alinsaan aw yashumuha walakinahu mathalu lima yuxasu minhu wayustashcar kama yuqaal daaqa almowta wainama adawqu lima yakunu lahu طacmun qaala tacaala kulu nafsin daa'iqat اlmowt waqaala araajizu laqad wajadtu اlmowta qabla dawqihi idan almacnaa anahu axasa bilmowti min shiddati damati hada alkaafiri iyaah yaquul uma adrakahu lmowtu liannahu qad darabahu fii maqtal fakaana hada alkaafira kaana fii aakhiri ramaqin min xayaati uma yaquul adrakahu lmowtu faarsalani tarakani arsalani qaala falaqiitu cumara bna alkhadaab hada alxaaris yaquul laqiitu cumar faqultu ma baalu nnaas ma baalu nnaasi munhazimiin limaada inhazamuu maca rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalama wa akhlow mawaaqicahum qaala amrullah hada amrullah jaaءahum alqadar waإida jaءa alqadar falaa axada yaqdiru calaa shay walaysa fi hada alixtijaaju bilqadari fi lmacaasi walakin bacda wuquuci اlmusiiba yuxtaju bilqadar fayuqaal hada qadar اllah ويقول أهل العلم إن الإنسان يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب يعني إذا كنت في صدد macsiya aw dambi laa taqul hada amru llahi wahada qadar llah calayh wamaa yudrika an allaha qadara calayk lakin ida intahat ilmacsiya yumkin an yaqula an hada kana qadaran min allahi subxaanahu wa tacaala fasaxiix alاxtijaaju biاlqadari cinda almasaa'ib laa cinda almacaayib wahuna bacda ma xasalat alhaziima wawaqacat iljawla ihtaja cumar biاlqadar faqaala hada qadar llah احتج عمر بالقدر وقال هذا قدر الله ثم إن الناس رجعوا رجعوا مرة أخرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله صلبه ترغيبا في القتال قال من قتل قتيلا له عليه بينة وليس مجرد ادعاء فله صلبه يقول أبو عمر وفي هذا الحديث دليل على أن المسلمين هزموا يوم حنين وأنهم كانت لهم الكرة بعد والظفر والغلبة والحمد لله وقال الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إلى قوله وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وفيه دليل على موضع أبي قتادة من النجدة والشجاعة وفيه حكم الصلب وقد اختلف أهل العلم في الصلب والصلب هو ما يحصل عليه من المقتول من عدة الحرب من سلاح وفرس وما أشبه ذلك مما كان يستعين به في الحرب فهذا يقال له الصلب فما حكم الصلب يقول أبو عمر هنا موضع اختلف فيه السلف والخلف في حكم الصلب قال الإمام مالك الصلب موقوف بإذن الإمام الصلب بإذن الإمام فإذا أذن أو أذن الإمام وأعلن أن من قتل قتيلا فله سلبه فهذا له هذا الذي وعد له السلب يستحق السلب إذا السلب murtabitun biidni اlimaam wa qowluhu man qatla qatiila falahu salbhu yufhamu min hada alwacdu wa qala alimaam الshaafiعي laa yaxtaaju ila idni اlimaam wainama hada man qatla qatiila falahu salbhu macnaahu bayaanu xukmi الsharc walaysa idnan liman yaqtulu qatiila wainamaa huwa bayaanu xukmin sharciyin wa ana alxukma asharciya fi الsalab ana man qatla qatiila hada الsalab falahu ayb يقول هنا قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور الصلب للقاتل على كل حال قال ذلك الأمير أو لم يقل إلا أن الشافعي قال إنما يكون الصلب للقاتل إذا قتل قتيله مقبلا عليه وإما, وأما إذا قتله وهو مدبر عنه فلا صلب له إذا idaa qatala hada alqaatila wahuwa bisadadi alxarbi yuxaaribu almuslimiin faqatalahu wa araaxa almuslimiina min sharihi fainahu yastaxiqu salaab lakin ida kana rajula jariixan aw kana rajula faaran mudbiran faqatalahu hada alqatil falaa yastaxiqu salaab ayb istadla ashaafici aw istudila lahu bxadiidi الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam aladi rawaahu abu dawuud can cawf bni malikin اlashjaciyi wa khaalid bn اlwaliid ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qadaa bisaladi lilqaatili walam yukhanis isalad qadaa macnaahu bayaan laakiin bacdu ahli اlcilmi yaquuluuna ida kaana mablagu salabi kahiira jidda fainahu yumkin an laa yusalama kulluhu lahu min baabi مراعاة المصلحة للجيش هنا يقول بارز البراء بن مالك أخو أنس بن مالك مرزبان الزأرة مرزبان يعني رئيس لرؤساء الفرس والزأرة منطقة يعني رئيس هذه المنطقة فقتله وأخذ صلبه كم كان صلبه ثلاثين ألفا fabalaqa dalika cumar faqaala liabi طalxa ina kuna laa nuqamisu salab waana salab albara qad balaga maalan kaiira walaa uraara ilaa khaamisihi kulhu lahu hada min taksiisi alaxaadiidi bilmacaani walidalika qaala isxaaq ibn rahuya ida staktara alimaamu salaba khamasahu istinaadan ilaa maa facalahu cumar radi allahu canhu ama ida kaana shayan qaliila fainahu yusallamu liman qatala alqatiil yaquul faqumtu hada abu qataada yaquul qumtu uma qultu man yashhadu lii arasul sal slama rabada asalaba bilbayina man yashhadu lii ma axad yashhad jalas aqul uma jalas uma qaala dalika haalitha الرسول صلى الله عليه وسلم يعيد هذا الكلام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه يقول فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة لماذا تقوم يقول فاقتصصت عليه القصة بينت له أني تخلصت من رجل من المشركين فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله هو صادق قتل هذا الكافر وصلب ذلك القتيل عندي لعله هو الذي كان يريد أن يتخلص منه المشرك في أول أمره وصلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه يا رسول الله يعني أرض هذا الرجل بدلا من هذا الصلب وهذا الصلب لي أنا فأرضه yani acطihi badla min hada slm ma yurdiihi faqaala abu bakr laa hallah idan laa yacmidu ilى asadi min usd illaahi yuqaatilu can illahi warasuulihi fayucطiika salm fadakla fi اlamri abu bakr radi allahu canhu faqaala laa hallah wa huna aطaala fi sharxi hadihi اlkalima laa hallah qaala yakuni kada rawaynaahu biqasriha laa hallaahi wa idan yacni laa hallaahi idan laa yacmidu ilaa asadin min usdillaah qaala ismaaciil alqaadi can ilmaazini ina ariwaayata khata wa huwa kadalik id laa wajha liidan fi hada almowdic yuaimuuna ruwaat haulaa lugawiyuun axyaana yukhaimuuna ruwaat yaquul idan laa mawqica lahaa hunaa wa sawaabuhu laa hallaahi daa badala min idan laa hallaahi daa qaala wadaa ishaara qaala abuu xaatim laa hallaahi daa alcarabu taquulu laa haa allaahi daa bilhamzi waalqiyaasu tarku lhamzati waalmacnaa laa hallaahi daa maa uqsimu bihi faudkila smu llahi baynaha wadaa alkhulaasa ana haa yajuuzu madduhaa wa qasruhaa haa allaahi wahalla haa allaahi wahalla ayb wa idaa qusirat yajuuzu qaطcu اlhamzati wa wasluhaa fataqulu laaha laaha allaahi laaha allah biqaطci اlhamzati wa waslihaa laa laa ha allah laa ha allah ayib wayajuuzu madduhaa laa ha allahi wayajuuzu idgaamuhaa laa ha allah fafiihi arbacu lugaat laa ha allah laa ha allah laa ha allahi lahallaahi qaaluu wahaa ciwadun can xarfin min xuruufi اlqasm kalwaa walba wta wاlma'naa qasmun huna fakaأnahu qaala laa wallaahi daa qaaluu wadaa ismu ishaara mubtada likhabarin maxduuf wataqdiiru daa qasami yani ana uqsimu bihada اlkalaam wallahi laa tastaxiqu hada mafhuum laa yacmidu ilaa asadi min usdi illaahi yuqaatilu can illahi warasuulihi fayucdiika salabahu kayfa taakudu salabahu anta maa agnayta can ilmuslimiina ganaa'ahu faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam sadaqa faacطihi sadaqa abu bakr faacطi salabahu acطi salaba lisaaxibihi anqadahu min almowt kayfa yaakudu asalab wahuwa qad anqadahu min almowti lmuxaqaq sadaqa faacطihi salabhu faacطaaniihi yaquul fabictu dirca faishtaraytu bihi makrafan fi bani salim kaana hada asalaba kaana dircan falama اstalama dirca ishtaraa bihi makrafan fi bani salima oo bani salima hiyo qabiilatu wاlmakraf huwa alxadiiqa albustaan min annakli aw min gayrihi qal lahu makraf fayaquul ishtaraytu bihada اdirc aladii xasaltu calayhi salaban min hada اlmushrik xadiiqatan aw bustaana fi bani salima fainahu laأwalu maalin ta'ahaltuh fi اlislaam kaana rajula kaana faqiiran fayaquul hada almaalu huwa awalu maalin ta'asala lii wa asbaxa ra'sa maalin lii fainahu lawalu maalin ta'ahaltuhu fi lislaam yaquul abu cumar وأma qwlه faإnah laأwl maal تأhlth fi الإسlاam faإnah araada أwl أصl baaqi min almaali اqtanahu وajamcahu waman iktasaba maa yabqaa wayuxmadu faqad taas'al wa minhu qowlu mr'i lqays walaakina maa ascaa limajdin mu'ahali waqad yudriku lmajda almu'ahala amhaali ayb hada abubakr ibnu carabi axyaanan lahu cibaaraat walahu kalaam jamiil yaquul ina dalika wahuwa ishaara ila alxadiid man qatala qatiilan lahu calayhi bayina falahu salabuhu qaala ina dalika ihbaaru can xukmi sharci wa qaala malik ina dalika naflu min alimaam saxiixu anahu ihbaaru can xukmi sharci qala malik can ibni shihaabi can ilqaasim bni muxamadi anahu qaal samictu rajula yas'lu cabdallaahi bna cabbaasi can ilanfaal rajul yas'lu cabdallaahi bna cabbaas can ilanfaal yuriidu an yastawdixa minhu annafal ma huwa nafal bayin lii washrax lii ma huwa nafal faqaala ibnu cabbaas alfarasu min annafal waasalabu min annafar yani yajuusu lilimaami an yucطiya alfarasa aw isalaba liman qatala alqatiila wayakunu dalika min annafal aladi yucطى min ra'si maali اlganiima aw min alkhumusi aw min khumusi lkhumus cala ikhtilaafi ahli lcilmi fi dalik kan arjula ma fahim hada qaala uma caada arajulu limas'alatihi يسأل نفر ما فهمت اشرح لي فقال ابن عباس ذلك أيضا أعاد له نفس الكلام ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي تعيد نفس السؤال قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد أن يخرجه ystawdixu shayئa waadxa wayukariru اlkalaam wacabdullahi yashraxu lahu walaa yafham wayuciidu nafsa su'aal xataa kaada an yukrijahu hunaa yaquul kaada algaalibu fiiha an yatajarada khabaruha min an faqad jaءa dalika fi اlqur'an wama kaaduu yafcaluun wayajuuzu fi nudratin an yaktarina aw taktarina an bikhabari kaada qaala bacduhum hada خطأ وليس بخطأ وإنما هذا شيء قليل وهنا قال حتى كاد أن يحرجه ثم قال ابن عباس أتدرون ما مثل هذا هذا الذي يكرر سؤاله ولا يفهم الجواب أتدرون ما مثل ما مثله مثل سبيق الذي ضربه عمر بن الخطاب هذا يشبه سبيق بن عسل الذي ضربه عمر بن الخطاب لأن هذا كان يسأل أسئلة كأنه يتعنت فيها يسأل أسئلة تعنت لا أسئلة تفقه فما أشبهك بسبيق بن عسل وما أحوجك إلى ما فعل به عمر رضي الله عنه ثم ذكر خبر سبيق يقول أن رجلا من بني تميم يقال له سبيق بن عسل هكذا ضبطه هذا يحتاج إلى تأكد قدم المدينة وكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل jamaca lahu cisiy min annakli min annakli falama dakala calayhi jalas faqaala man anta qaala ana cabdullaahi sabiiq faqaala cumar wa ana cabdullaahi cumar uma ahwa ilayhi fajacala yadribuhu bitilka alcaraajiin famaa zaala yadribuhu xataa shajahu fajacala addamu yasiiru calaa wajhihi faqaala xasbuka ya amiira almu'miniin faqad wallaahi dahaba canii aladii kuntu ajidhu fii ra'sii kana fii ra'sii shayطaan faakhrajahu cumar qaala aladii kaana fii ra'sii qad dahab yaquul laqad ra'aytu sabiqa bna cislin bilbasrati kaanahu baciiru ajrab iduu ila alxilaqi wakulamaa jalasa ilaa xalqatin qaamuu watarakuuhu wa qaaluu cazmatu amiiri lmu'miniin an laa yuqallam wa qaala can qays bni xaazim ana cumara bna alkhaطaabi kashafa can ra'sihi qabla an yadribahu faإida lahu shacar faqaala low wajadtuka maxluuqan lacaaqabtuka ashadda alcuquuba lianna xalqa alra'si fi tilka alazmina kanat min siima alkhawaarij fakana yabxaث hal fiihi hadihi alcalaama faida wajada calayh hadihi alcalaama kana caaqabahu ashadda alcuquuba qaala abu cumar wainama qaala dalika liqowli الnabiyi salى اllahu alayh wasalam fi lkhawaariji siimaahum tacliiq wqad carada lilaxnaf bni qaysin midlu dalika fi kashfi ra'sihi maca cumar bn اlkhadaab liannahu acjabahu ma samicahu minhu min albalaagati walxikma fakhashya an yakuna min aladiina qaala الnabiyu salى اllahu alayh wasalama fiihim akhwafu ma akhaafu calى ummatii kulu munaafiqin cali bn misaan fakashafa can ra'si hada axnaf bnu qays kana min ataabiciin wa kana min almuhadramiin adraka shayئa min aljaahiliya wa kana اجtahara bاldakaa'i wاlxikmati wاdahaa falama laqiya cumar samica minhu hada alkalaam aladi fiihi albalaaga walxikma fadana anahu munaafiqu cadiim misaan baxasa yabxasu can ra'sihi hal fiihi ra'su aw anahu xaliiq fawajadahu daa shacar wa ahnaa calayhi qowmuhu fasura cumaru bidalik qaala abuu cumar wa kaana sabiiqun min alkhawaariji fii madaahibih wa kaana alaxnafu saaxiba sunnatin wa caqlin wa ra'yin wa dahaa laakiin mas'alatu inzaal alcuquba calaa ahli lbidac yaxtaaju ilaa tamakun wa hiqa min annaas laa yastadiicu kullu axadin an yaquum ana unziru alcuquuba calaa ahli lbidac liannahum yastaxiquuna hadi alcuquuba hada laa yafcalu ayu axad walaysa baaban maftuuxan liljamiic baxaysu ina kula axadin yaquulu ana aqtadii bicumar waadribu hada almubtadica w anzilu alcuquubata calayh la hada alamru yunaaq bimili cumar aladi laa yataratabu calaa insaaliha alcuquubati cala ahli lbidaci ayu dararin aw ayu fitnatin fi nnaas waqad ashaara huna alcawaam ibnu xawshab ilaa shayin min dalika qaal qultu liamri bni murata maa lakum laa tucaaqibuuna ahla alahwaa'i waqad kaana cumaru bnu lkhaaabi yucaaqibuhum hada fii zamni taabici alcawaami ibnu xawshab yaquul licamri ibn murra limaada laa tucaaqibuuna ahla dawaa hada cumarka ana yucaaqibuun limaada laa taxrujuuna bih اnduruu ilى jawaabihi qaala inahm kanuu yjtari'uuna bcilmihim waama naxnu fanajbun bijahli lasna mila haulaai haulaai kaanuu ahla cilmin wafadlin watamakun waama naxnu falaa nastadicuha idan almasأla laysat masأala tahawur ومسألة إنزال العقوبة ومسألة عقوبة أهل البدع لا هذا يحتاج إلى تمكن وإلا كانوا فتحوا باب شر وفتنة على المسلمين بين الحق وبين السنة ولا عليك بعد ذلك إنما كلفت أن تبين السنة وأن توضح سنة ولم تكلف أن تنزل العقوبة على من تظنه مبتدع waqad istafxala alamru اlyowm fadana kasiiru min annaasi ana qowlahu huwa sunna wa ana ra'yahu huwa sunna وأna ma khاalفhu مkhاalفة الdيn وqad رأytu bعضهم yktب faيquل hذا فulan بن فulan yrud عlي وmaن rad عlya faqad ضاad الdيn وmaن ضاad الdيn يkشhى عlyه an yتزم hkذا نزل نفسه منزلة الأئمة المعصومين من الروافض يقول من rad عlya faqad ضاad الdيn وhda اldي yrud عlya yukشhى عlyh min الزنdq allah wahuwa yazcumu أnahu yumaثil sunة وأnahu yaqumu fي mimbar mimbar manaabir sunة walakina اlغuluwa yafعl bأhlihi hakada nasأl اlah السلام qaala yaxyaa su'ila malikun canman qatla qatiila min alcaduwi ayakunu lahu salabuhu bigayri idni اlimaam hada su'aal fuhima min adars masأlaة xukmi salb ayakunu lahu salabuhu bigayri idni اlimaam qaala la laa yakunu dalika liaxadi bigayri idni اlimaam lianna alimaama yashtarid an ya'dana alimaamu liman ya'kudu الsalb wa ana hadihi xidaة min alimaam wa annahu laa yustaxaqu biduuni idnih faqal laa yakunu dalika liaxadi bigayri idni اlimaam walaa yakunu dalika min alimaami ila cala wajhi اlijtihaad alimaamu yajtahid fi man yugni can lmuslimiina hanaaءa طayiba fayukarimuhu wayucطiihi midla hadihi aljawaa'is yquل وlaa ykun dlika min alimaami ila clى wجhi الاجtihaad وlam yblغnii ana rasuul اllahi salى اllah عalيه wasalam qaala man qatla qatiila falahu salbu ila ywma xunayn faإidan madhab إlى malik ana hada inama hiya cidah walaysa bayaanu lxukmi sharci wqad sabqa man khalafahu fi dalika min ahli اlcilmi yquul abu cmar bacdama wrada adilata alimaam الshaafiعي raximah اllah wman macah wa adilata alimaam malik waman macahu fi xukmi salab fi اlakhir maala ila madhab imaami malik waqaal wainama jacala malik xadiiثa bni cabaasi bacda xadiiثi abi qataadata mufasira lahu fi macna salab aladi yastaxiqhu اlqatilu anahu اlfarasu wاdircu لأنa fي xadiiثi أbي qتاadةa أنa صلب qatilahu kana dircا وزاd بن cabاas min qwlh الfرس fي غayri riwaayaةi malik الrمح وذlika kulه aلة المqاtل وlm yara malik أn yakuna min الصلب dahب وla فiضة لأnه laysa min آlaة المqاtل الmعbudة الظاahiraة الmaslوbة نqud laysa صلب وinama صلب huwa أجhizaة alqitaali wa cuddat lqitaal faidan majii'uhu biqowli cabdillaahi bni cabbaas bacda xadiidi abi qataada kaannahu yaraa ana asalaba aladi ucdiya abi qataada inamaa huwa biidni alimaami wa icطaa'ihi maa jaءa fi icطaa'i الnafli min alkhumus qad sabaqa amsi annahu yajuusu icطaaءu nafal min alkhumus kama dahaba ila dalika man la alkhumus cumuuma alimaam الshaafiعي yaqul yucطى asalbu min khumus اlkhumusi faqط waama malik wasaciid bn musayib wغayruhm fayaquluuna yucطى min alkhumusi faqط min cumuumi اlkhumus qabla an yukamasa nafsu lianna alkhumusa yukamas fayaquul alimaamu malik wa sa'id musayib yucطى alkhumus yucطى salabu min alkhumus waqad sabaqa amsi ayضa fi xadiidi اlbad'ati warajacatihi anahu yajuuzu iعطaaءu annafali min asli اlganimati bacda farji اlkhumus faidan yajuuzu hada wahada wahada wahada marduudun kulh ila اجtihaadi اlimaami wa xusni اkhtiyaarihim lmuslimiin qaala maliku can abi zinaad can saciid bn musayib anahu qaala kana annaasu yucطawna الnafla min alkhumus laa min khumus اlkhumus bal qaala yucطawna الnafla min alkhumus ma huwa alkhumus ma huwa alkhumus khumus اlghaniima tujaza alghaniimatu calaa kam على خمس طيب فالجزء الخامس هو الخمس وهذا الخمس قالوا إنه يخمس أيضا إلى خمسة فسعيد بن المسيب والإمام مالك يرون أن النفل من أصل الخمس ليس من خمس الخمس قال مالك ذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك يعني الإمام مالك ذهب ورجح ما بلغه عن سعيد بن المسيب وهو أن النفل yakunu min alkhumusi laa min khumusi lkhumus qaala yaxyaa su'ila malikun can الnafl hal yakunu fi أwali mغnm hada su'aal lilimaam malik hal yakunu annaflu fi أwali اlmغnm yani fi أwali اlغanim qabla an tuqasm qala dalika calى wajhi اlijtihaadi min alimaam hada yarjicu ila ijtihaadi اlimaam walaysa cindana fi dalika amru macruufu mawquuf ila ijtihaadu sulطaan walaysa cindana shayء maxduud laa yutajaawaz wainama dalika amru mawquuf cala ijtihaadi اlimaami wa nadarihi qaala walam yablugnii ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama nafla fi magaazihi kuliha yani ma balagahu ana الnabiya salى اllahu alay slam kana yucطi الnafla fi jamiici اlmagaazi waqad balaganii anahu nafla fi bacdiha ywma xunayn nafla yani acطى nafla fi bacdi اlmagaazi fi ywmi xunayn wainamaa dalika calaa wajhi اlijtihaadi min alimaam fii awali maqnamin wa fii ma bacd yani awal maa tujmac alganiima yajuuzu an yucطi alimaamu nafla minha wayajuuzu fima bacdu bacda an tuqasam yucطi nafla min alkhumus aw min khumus lakin aladii yucطiihi min awali alganiima yaxtamil an yakun hada min ra's maal alganiima hada jaaئز ayb alqasmu lilkhayli fi اlgazwi yani alashum takhtalifu fi lmacraka calى xasabi غanaa'i saaxibi اlkhayli wa ضacfi الraajid fahadihi alashum alati tuwazac calى alghanimiina almuqaatiliin inama hiya bxasabi juhdihim وغanaa'ihim fi اlxarbi qala malik huna anahu anahu qaal balaganii ana cumara ana cumara bni cabd ana cumara bna cabdilcaziiz kana yaquul balaganii ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal lilfarasi sahmaan waliraajili sahmun qala malik walam azal asmacu dalik alfaras lahu sahmaan waladii yuqaatilu calayhi lahu sahm idan alfaras wa saaxibuhu yastaxiqaani halaaثata ashum waliraajili sahmun aladii yuqaatilu waxdahu lahu sahmun waaxid hada alxadiid haakada fi jamiici almuwaطa cinda jamiici ruwaati can malik walakinahu yaquul yastanidu min xadiidi cubayd illaahi bni cumar can naafic can ibni cumar can nabiy sala اla alay slam fahuwa wain kaana fi riwaayati malik fi muwaطa'ihi balaagan laakinahu mutaصil min xadiiثi غayri can cubayd الlahi can naafic can cabdالlahi bni cmr ana rasuula اllahi salى اllahu alay wslam ashama lirajuli walifarasihi halaaثaةa ashu sahmun lahu wa sahmaani lifarasihi wa hada madhabu aljamaahiir min ahli اlcilmi malik wاthawri wاllayl wاlawsaaci washaafici axmed kulhm yarawna lakin khalafa أبو حنيفة فقال للفارس سهمان وللراجل سهم واحد وهو قول ضعيف قال يحيى سئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة ما هي الأفراس؟ ها؟ جمع فرس أفراس طيب والفارس جمعه yaxduru biafraasin kahiiratin fahal yuqsamu laha kuliha ida ataa bicasharati afraas hal yusam jamiic qal lam asmac bidalik لأنه يأخذ المال كله يحضر بعشرة أفراس ويسهم لكل فرس سهمين يأخذ كل ما في الغنيمة قال ولا أرى أن يقسم إلا لفرس yushabu lifarasin waa ayb qaala malik walaa ara albaraadiina wاlhuduna ila min alkhayr hunaaka anwaac min alquyuub takhtalifu fii quwatiha wa nufuuriha wa kariha wa fariha wa salaaxiyati hadi lqadr faاlbaraadiin kaanat afraasan tacrifuhu aw yacrifuhu alatraaq wاlruum wa hiya afqalu min alfuruus أو من الأفراس العربية فيشملها اسم الفرس لكنها أقل غناء وفائدة من الأفراس العربية واليوم تجلب أظن من تركيا إلى المملكة والناس يلعبون عليها وهي أقل حجما من الفرس وأكثر ثقلا منها hiqala minha yaqul la ara albaraadiin wاlhujun wاlhujun ayda nawc min alafraas abuuha carabiyu wa umuha ajamiy wahada mil albashar alafraas alcarabiya kana alcarabu yajtanuuna yajtahiduuna fi tarbiyati اlkhuyuur xatى inahum kanuu yansibuuna laha kama yansibuuna libani aadam وألفوا في ذلك المؤلفات ويقولون مثلا هذا الفرس ولده ولده الفرس الفلاني والفرس الفلاني ولده الفرس الفلاني وينسبون له فإذا كان هناك فرس من الأفراس العربية أبا والأفراس العجمية أما سموه الهجين كالبشر إذا ولد مولود من أب عربي وأم عجمية سموها أيضا هجين وعندهم المقرف إذا كان أبوه عجميا وأمه عربية سموه المقرف سواء كان خيرا أو بشرا وكله من البراذين والهجن يشملها اسم الخير qala لأn اllaha tabaaraka وataعaalى qaala fي kitaabihi wاlkhayla wاlbigaala wاlxamiira litarkabuuha wazin وqاla عزa وجل وأعiduu lahm ma اstaطactm min quwat وmin ribaaط الkhayl turhibuuna bih caduw اllahi وcaduwكم qaala malik faأna arى albaraadiina wاlhujuna min alkhayl min alkhayl إida أjaaزha اlwaali lakin hada اxtaaج ilى idn min الأmير أو من الإمام قال وقد قال سعيد بن مسيب وسئل عن البراذين هل فيها من صدقة هل فيها زكاة البراذين قال هل في الخيل من صدقة فجعله سعيد من الخيل من الخيول فقال وهل في الخيل من صدقة ولا صدقة في الخيل والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم